xaggee jira waxaad tidhaahdeen meelna ma jiro maya maya waktiga ayaa ka jawaabi doontaa ma arkaysaa binaya xasaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan doonayaa intaan masalada aanan guda gelin ee muslimiinta wax fahansinin arrintaasoo ah aimadu dhammaantood waxay aaminsan yihiin qur-aanka rabbigay inuusan ku jirin wax iskhilaafsan ama aayad aayad ka hor imaanaysa ilaahi subxaanahu watacaala tacaala wuxuu qur-aan ku leeyay walow kaana min cindi hayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira marka horta waa inaad aamintaan muslimiin ay qur-aanka rabbigay inuusan ku jirin aayad aayad hardinaysa ama macnaheeda macnaha kale kusoo horjeedo saas darteed alimaam maxamed idriis ashaafici fi risaala ilaa afar milood wuxuu ku leeyahay sunnada nebi maxamed xadiid xadiid khilaafaya bixaarin sinaba ma jiraan buu leh aayadaha qur-aankana aayad aayad ka hor imanaya sinaba ma jiraan taa waxaa aada ugu xildhaaray alimaam ibnu qutayba ninkii muxadidka luga mufasirkaa wuxuu yidhi waxayna ka sugaaya inaad keentaan rag waxay ku dhiheen qur-aanka waxaa ku jira aayaad istacaarudaysa ama axaadiis iska hor imanaysa marka wuxuu waa idiin sugaaya laba sano ayaa idiin qabanaya jawaabka waxay sheegayaan toddoba sano idiin qabanaya buu haddaad ii keentaan hal aayad oo aayad kale hadinaysa waa ama xadiid xadiid duraya walaalayaal horta fahma qur-aanka rabbigay ama waxyiga kuma jiro aayad aayad ka hor imaanaysa ama xadiid xadiid ka hor imaanaysa ayib sinaba uguma jiro sinaba uguma jiro laakiin makhluuqaadka ama bini aadamka fahamkooda gaaban kara oo u qaadan kara kalaamka rabbigan iskhilaafay ama nabi maxamed sal ly slam axaadiisdiisana iskhilaafaysa wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa waxyna isma khilaafo taa waa in la aamino ta koowaad markay soo baxaan aayado ama axaadiis xagga daahirka la moodayo fahamkeenna gaaban in iskhilaafsan yihiin xaggeen loo laabanayaa tafsiirka salafkaan u laabanayna anagu bal waxaan eegi doonaa jamaacada naga soo horjeeda meesha u laabtaan annagu tafsiirka salafka marka ayadaha qaarkood tiraadaan ayaha ka hor imaanaya ama axaadiian xadiid baa ka hor imaanay ayagoo iskanaba jirin xadiid xadiid khilaafsan aslan ama aayad aayad khilaafsan meeshan u laabataan tasaddexaad waxaa weeyaan kitaabkan haya waa alibaan can usuul diyaan waxaa alimaam abulxasan alashcari oo dhintay saddex boqol soddon iyo saddexdii ama saddex boqosaddex boqol labaatan iyo afartii say sheegeen adahab fi ibnu taymiya fi fataawiyi kitaab badan ibnu kaiir ama ibnu kaiir ugu sheega dabaqaadkiisa wuxuu leeyahay fain qaaluu ma taquluuna fi listiwa qiila naqulu ina allaha caza wajala yastawi cala carshi kama qaala yaliiqu bihi min hayri tuuli istiqraar kama qaala araxmaanu cala carshi sawa ilayhi yascadu lkalimu ayib wuxuu tirinayaa adilo fara badan in la yidhaahdo ilaahi subxaanahu watacaala meel lama jiro oo lixda jaha laguma tilmaami karo waxaa qabta buu sheegaya oo cadaynaya jahmiya iyo muctasila qabta buu amaa salafku waxay ku ijmaaceen inuu ilaahi subxaanahu watacaala makhluuqaadka oo dhan ka sarreeyo taa waa mid midda afraad waxaa weeye alimaam alqurtubi raxmatullahi caleyh wuxuu leeyahay wuxuu leey waqad kaana asalafu alwalu radia allahu canhum laa yaquuluuna binafyi aljihati walaa yantiquuna biha salafkii hore waxay odhan jireen buuri maysan diidi jirin ilaahay subxaana wa tacaala wajha jiro ma aysan ku hadli jirin bu ilaahay jahu jiraa salafka lagama hayo abadan cariyaa ka keena ibnu taymiya iska badaaya rag ka horreeyey ilahay baa jaha jira weligood maysan dhihin salafku weligood jahana ma aysan jahu jiraan lafdigaan ka hadlaya jahu jiraan weligood ma aysan odhanin ilaahay jahan ma jiraan lagama hayo ayib wuxuu yihi marka bal nadaquu hum walkaafatu biisbaatiha lilahi tacaala laakiin salafku waxay ku hadleen inay sugaan kamaa nadaqa kitaabuhu waakbarat bihi rusuluh walam yunkir axadu min asalaf asaalix anahu istawa calaa carshihi xaqiiqatan hal oo salafa oo inkiray ilaahay inuu jaha jiro ma jiraanba inuu inuu ilahay carshi usugnaaday wa weliba xaqiiqatan usugnaaday الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسلمين ماشي سكوت من قرال يال وحاول هرت مركا أهري شيخا مركا أولها إنا ديدي دونتان وابا لغي يابا هرت فلله الحمد هل مسألة أمبر لها وأنا قلبي أنه يكون جرت ماله وبيتاس وواحد بحش وضوي وحيده لو كري ilaahay juhuu jiraa xaqiiqatan buu weliba uu u yahay yani fi sama oo fawqa carshihi ayaa hadda hadalkooda u dambey ka yar haddooda masalada ay qirteen oo yidhaahdeen ilaahay calaa carshihi xaqiiqatan ayuu ugu sugnaaday horta waan ogaanay horta mabdawooda waan si fiican baan u ogaanay taa ayada halkaasaan kaga baxaya nacam tan soo raacda waxaa weeye hadday yidhaahdeen ilaahay xaqiiqatan ayuu calaa carshihi u yahay xadiis waalqur'aan ilaahay istawa calaa carshihi xaqiiqatan kelimada hadalkiiba wuxuu ahaa nasifu llaha bimaa wasafa bihi nafsu ilahay waxaan ku sifaynaynaa wuxuu naftiisa bimaa wasafa bihi nafsa naftiisa wuxuu ku sifeeyaan ku sifaynaynaa bay dhan somaa ilaahay waxay ku sifeeyeen inuu xaqiiqatan calaa carshihi ugu sugan yahay ha ka keeneen aanka iyo xadiidka dooni mayno hataa salaf iyo ma doonayno qur'aanka iyo xadiidka ka keeneen xaqiiqatan markii laga waayo tafsiir baa loogu noqonaya iyo wixii lamid aha salafka loogu noqonaya tafsiir ayaa salafka loogu noqonaya waxaan doonaynaa xaqiiqatan kelimadaha ah inay ka keenaan tamaamka mid weyn ka soo gudba iyadana masalada labaad adilada uu soo tiriyey faraha badan annaga horta maana dhihin waxbaa istacaarubaya maana dhihin waxaan nidhi waana sii sheegnay nusuus baad soo dariishan doontaan ilaahay ku sifaynayso samaduu ku sugan yahay ama fawqa carshihi weeye ama fi samaa weeye yaa soo dariishani doontaan nusuusta tuqaabiluhaa nusuusan ukhraa nusuus kalaa muqaabalaynaysaa oo kasoo horjeedaa horta idinkaa laydinka doonayaa nusuusta afa tu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacdin haddaad tir qaadateen kuwii ilaahay istawaha ku sifaynayo kuwii ilaahay aan istawa ee sama uu jiraa daahirkooda uu ku tusiyey haddaad qaadateen kuwa ilaahay inuusan samada jirin daahirkooda uu ku tusiyey waxaad kala dhigeen idinkaa laydinka sugaya hadda markaa annaga aan saalayn waan idinka in caqiidadeennada waxaa weeye ilaahay ku sifayn mayno jiha ku sifayn mayno maxaa yeelay jihada waa xaadita ismiga jiha jiha mata jaa waa mataa wadica fi luqa alcarabiya oo fi jamiici luqaat jihahaas magacan jiha goormu baxay bacda khalqi kaa'inaat kaa'inaadka marka la abuuray baa jiha soo baxday horta lafduljiha nafsuhu kelima xaadita wa madluuluhu kelima xaadita kelimadan jiha horta waa xaadit madluulkiisana waa xaadit jihada horta bal waa xaj markaad ilahay ku sifayse jihad horta ku sifayse wakti ugu yar darteeda waxaa weeye culammada in lagu been abuurto ma fiicino ijmaacana salaf iyo khalaf waxay isku raacsan yihiin ilaahay ninkii jihaad ku u nisbeeyo in ay tahay kufri maxda inay tahay waxaa weeye bal fiiriya wax yar qaala subkiyu fii kitaabi itxaafi alkaa'inaat wuxuu ku imaamu subki raximah allahu tacaala waqad qaama ijmaacu salafi waalkhalaf salaf iyo khalaf waxay ku kulmeen kitaabkiisa la yidhaahdo weeye itxaafu lkaa'inaat bibayaani madhabi asalafi waalkhalafi fi lmutashaabihaat wuxuu ku leeyahay waxay isku raaceen kitaabka magacaas ayuu ku sheegay sheekhe salaf iyo khalaf inay isku waafaqsan yihiin calaa ana man ictaqada ana allaha ninkii caqiideeyo ilaahay inuu ku sugnaayo tacaala fii jihatin fahuwa kaafirun gaal weeye ninka asaga kamaa saraxa bihi alciraaqiyu ciraaqi siduu caddeeyey oo uu ku soo naqilay wa bihi qaala abu xaniifa wa maalik washaafici wa abulxasan alashcari waalbaqilani saasay ku qaala alimaam alqurdubiyu fi tidkaar safxada laba boqol toban iyo sideed bacda an dakara radda alimaam almaalikiy imaam maaliki markuu radiyey cala alqaa'iliina biljiha kuwa ilaahay duhur jiraa dhahay oo samada ayuu jiraa dhahay markuu radinayo wuxuu yidhi wasaxiixu alqowlu bitakfiiri mujasima mujasimada inuu kufri xugminayo keli buu yidhi sheekha taas ana ka tixraacaya wuxuu yidhi jahmiya waxaa weeye buu yidhi ashaacirada qoladii ugu horreysay madhabkan mujasima waxaa weeye qoladii uga horeysay qoladan inay ilaahay sifeeyaan oo idhahaan luga iyo gacmo iyo jiha iyo ay ku sheegaan makaan buu fadhiyaa waxaa weeye markuu saas wasaxiixu alqawlu bitakfiiri lmujasima id laa farqa baynahum wa bayna cubaadi ilasnaam ilaahay markay meel haddii la yidhaha meel buu joogaa horta ilaahay waxaa weeye waa waa khaaliqa makhluuqa weeye qabla khalqi makhluuqna wuu joogay mawjuud ayuu ahaa adu maxaad jiha ugu doonaysa horta wujuudkiisa ayaa lagaa doonaya inuu ilaahay jiro rume jihadiisa nina kuumuusan garsanin amaa nususa u daliishanayso inay jiha tusinayso culamaau salaf waalkhalaf waxay ku awilayaan waxaa weeye yani rafiicu darajaati dulcarshi buu ilahi subxaanahu wa carshiga isagaa maaligiisa maxaa u bahiy korkiisa tago waaba isaga makhluuq min makhluuqaatihi buu ka yahay xataa wain kaana min acam falidalika culamada waxay leeyihiin waxaa carshiga loo magacaabaya liannahu min acdami almakhluuqaat waa waxa ugu weyn wey ugu sharaf badan wey saasaa loo magacaabaya nacam marka sheekha hadalkiisa wuxuu sidaa ah, wuxuu yidhi farqi ma laha baynahu wa bayna cubaadi اlasnaam wasuwar farqi ma laha waina isbaata aljihati lilahi tacaala kufun cinda alaimati alarbaca hadalka waa soo naqilaya waa soo naqilaya kitaabkiisa tikaar la yidhaahdo safxada laba boqol iyo toban iyo sideed yaa laga fiirsanaya ninkii ka fiirsanaya wuxuu yidhi kufun cinda alaimati alarbaca kamaa naqala canhum alciraaqiyu calaa mayfa sharxi lmisk wa qaala alimaamu abi jacfar aaxaawi ibnu abilcizi ayaa sharax saaray markaasuu sheekh hadalkiisii oo dhan buu taxriifiyey yuxarifuuna alkelima can mawaadicihi falilaahi alxamdu culamo islaam oo badan baa saxay lahu sharaxyo fara badan buu leeyahay kitabka isaga laakiin ibnu abilcazi baa inu wuxuu damcay inuu kelimada sheeka uu taxriifiyo bal eeg hadda saaxibu dhaxawi wuxuu leeyahay jiha ilaahay loo sugi baa la yidhaahdee kitaabka inta badan dadka madhabka qaba ay ay wataan caqiida dhaxawiya caqiida dhaxawiya baa lagu haya ay wataan weeyaan abu jacfar dhaxawi wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن حسن وصاحبه تعالى الله إيه؟ أبا جعفر الطحاوي حليه تعالى الله عن الحدود والأركان إلهي وحوكنا الزهيهي إلهي وحوكنا وكتابك أي وأخي تشبريه ويان إلهي وحوكنا الزهيهي الحدود إيو in xad loo sameeyo manaa ilahay la dhaho makaan fulan maxaa yeeley laysa kamidlii shay haddaad tirahdo ilahay meel buu jooga haddaad tirahdi makhluuqiisa meel jooga waa ku shabahday iyo acdaa waa ka nasahan yahay wladawaat walaa taxwiihi jihaad jihana lafdiga walaa taxwiihi jihaad taraacaba fiihi ibnu abilciz wuu ku ciyaaray walaa taxwiihi jihaatu situ jihooyinka lixda ee ma koobaya ilahay fiiri waxay yidhaahdeen wuxuu usoo daliishaday fi samaa qawlu jaariya horta xadiidkaas sanadkiisa haddaan keligii munaaqashayni culamadu waxay ka dhaheen yaxtaaju ilaa saacaatin kaiira qad allafa fiihi culama culamadu waxbay xadiidka keliga ka qoreen laakiin inuu saxiix yahay iskuma diidanin fii bacdi asnaadihi hala ku jiro idiraabba ha ku jiro wixii laga sheegay saaniida inu jeedaa marka wuxuu yidhi ka saa'ir wuxuu usoo dariisha hal baan soo qaadanayna fi samaa fi samaa fiida horta waxaan isweydiinaynaa horta masalan carabiyada fiida macna majaaziya macna xaqiiqay leedahay macnaheeda xaqiiqada waxaa la yidhahda darfiya wax ku dhex jiray ku tusinaysaa haddaan ilaahay haddaan fiida macnaheeda xaqiiqiyada ku sifayno waxay noqonaysaa ilaahay inuu samada ku dhex sugan yahay samana ismun madluuluhu xaadis sama waa ism waxa uu ku tusinaya waa wax cusub oo la sameeye ilahay u sameeye weye wuu ku dhex sugan yahay baa marka noqonaysa waa ilaahay ood ka dhigtay inuu wax ku dhex jiro aad ka dhigayso weeyaan samadu ama hawa ha ahaato ama meel kale ha ahaato ama juni ha ahaato waa makhluuq ilahay ku dhex sifaysa noqonaysa haddaad tiraahdid fiida bimacnaa calaa wey oogala kacdi majaazi oo ay ku dureerisid inay tahay isticaara musaraxa tabciya ay tahayna adaa lagaa rabaa tawiisha meeshaad ka keentay inaad ka na-uushataan aad nacam marka wax waxaa marka ii haray aimada in lagu been abuurtona ma aha fiir maalan waxaa la yidhi hadalkii waxaa kamid ahaa imaamu shaafici wuxuu yidhi alqowlu fi sunati allatii ana calayha wara'aytu asxaabana عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهم على قالوا بالشهادة أن لا إله إلا الله وحده رسول الله وأن الله تعالى على عرشه في أسمائه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وأن الله ينزل إلى السماء كيف شاء مركا وحاول هذا الكعسقع وهذا الكلام كذب محض إمام شافعي يقول وبين برح لأوي مسوس على الإمام الشافعي بن بين أبو رمية رحمه الله تعالى مختصر العلوم كتاب كل يرهدو يا الوصل نقلي سنة كيسة وحاكجرا من ليهي شيخ الإسلام أبي الحسن الكهاري فهو أحد الكذابين kuwa beenta badan mid kamid ah alwadaaciin qaala canhu xaafid zahabiy wuxuu ka leeyahay ninka asur ka warramay wuxuu fi miisaan fi miisaan al-i'tidal juzka saddexaad safxada boqol toban iyo laba wuxuu ku yidhi wuxuu leeyahay ninka asaga qaal qaala abu lqasim ibnu casaakir lam yakun mawsuuqan bihi wabihi qaala الnajaar muttahamun biwadci الxadiid bismillahi raxmaan raxiim eh, walaalayaal badin maayo anigu mawduuca marka koowaad horta waa siduu sheekhu u sheegay walaalaheen waxay afka ku cadeeyeen oo yidhaahdeen oy ku celceliyeen ilaahay kor buu jiraa fawqa carshihi carshiga korkiisuu jiraa taas waan ogaanay waa iqraarun biljiha ilaahay oo loo nisbeeyey jiho oo la qirtay wey ilaahay subxaana wa tacaala wuu ka nasahnaaday in jiho oo makhluuq aho xaajis a ah lagu sifeeyo laakiin waxa weye waxaan codsanaynaa ma aha in dadka la yidhaahdo loo tusiyo waxaa la yidhi aayaadka iska hor imaanayo war aayaduhu iskama hor imaanayaane waxaan codsanaynaa inaad noo fasirtaan anagu ilaahay jiha kuma idlaaqi karno afka anaguna ma qabanayo ilaahay kor buu jiraa laakiin adiga waxaan kaa doonayaa waad ku adkaysatay waxaa tiri ilaahay kor buu jiraa samada korkeeduna ee carshiga korkiisuuna jooga axaadiista aad soo daliishanaysana waxaa ka mid a ah, ama aayaadka aad soo daliishanaysa xadiidka xadiid mujaari oo aada u daliishatay fi samaa inay tiri gabadhu iyo aayaadka aada u daliishanayso aada soo daliishatay oo ah a amintum man fi samaa yacnii carshiga korkiisa iyo samaawaadka dhexdooda waa laba aayadoodoo tilmaamay waana laba makaan waan aragnaa yani markaan jihada fiirino waa laba makaan nusuusta hadda aanu kuu sheegnay oo intaa ka fogna oo dhulka iyo meelaha kale iyo inta kaleba sheegaysana daahirkoodu waa nusuus ayadana haddii aad tiraahdo ilaahay kor buu jiraa oo fowqa carshihi buu jiraa ilaahay wax alla wuxuu sugayn anagu naftiisa sugtayna waan u sugaynaa dee ilaahay kalaamkiisa qaarna qaadan mayna qaarna ka tilmoomayna fadlan waxaan codsanaynaa noo noo tafsiiri kuwa kale oo macnihii laayiq ahaayo ilaahay kor aan u nisbayn oo yani cabsiga korkiisuu jooga aanu nidaahne laakiin aayadahan kale wixii aan dhihi lahay noo sheeg ha ka aamusin oo ha noo dareerinna aayadaha culuwiga keliya kutusaaya kor kutusaaya kuwaas fahaynaya kuwa kale macnahooda noo sheeg kuwaa macnaheed waa naga dhaadhicisa waxw ilahay kor buu jiraa inkastoo ayaga naftooda tanaaqud uu ku jiro ilaahay fi samaawaati buu ahaaday iyo fouqa carsigii buu ahaaday laba iskeena kan ahayn oo adiga lagaa rabo jimcintooda laakiin aayadaha sheegayo meelaha kale sheegayo macnahooda bal noo cadde waxaan intaa ka horumarinaya caqiidadeennu waa midda salafka xagga sifaatka ama xagga caqiidada markaad leeyihiin horta waxaanu soo qaadanayna waa qur-aanka haddaanu nidhaahno aayadahan macnahoodaba ma garanayno isagoo wixii salafku yidhaahdeen aan dhahno salafku maxay yidhaahdeen oy ku fasireen waa macno macnay ku fasireen oo yani waxaana dhahdeen yani oo hadda aad garteen inay salafki kulligood ilaahay kor ku sheegeen aayadaha kale salafku maxay dhaheen manasin waxay aayadahan kale dhaheen aayadahan kale maxay yidhahdeen ma fasireen mise way ka aamuseen kuwaana way fasireen kuwana way ka aamuseen miya de taas wa yani wax suurtagelaysa maaha wax soconaysana maaha meeshaan taawiil iyo waxaa yaallo tafwiid wax la yidhaahdo labadaa macnahooda haddii aan rahno aan ka hadalno waa macno waa macno laakiin yacni haddii salafku ilaahay kor bay u qireen oo keliya kor bay u qireen waa aqwaal adigu aada iska soo qaadanayse waxaad sheegtaa aayadahan kaleeto oo aan kor sheegaynin ilaahayna kalaamkiisa ka mid a ah, ama ahaadiisa saxiixo rasuulku uu tilmaamaya salawaatullahi wasalaamu calayh fasir macnaha looga jeedo fasir markii yani dadka aad u cadayso yani aayadahaas inay kor yihiin kuwan kalena yani macnaha looga jeeda aad cadaysood sheegto markaa wax macquul oo la maqli karo waxaan anagu aaminsanahay oon ku adkaysanayna oo caqiidadeenuna tahay aan doonayna inaan ilaahay la hortagno subxaana watacaala ilaahay ninkii jiha u sugo inuu kufrinayo diinta islaamkana ka baxay arrintaana waa biijmaaci alculamaa culamada ijmaacooda sida hadda yani uu shariifku aqrinayo oo idiin soo naqliyo culamada yani qowlkooda idiin soo naqliyo marka waxa weeye waxaanu codsanaynaa in adilada la fasiro adilada la fasiro kuwa culiga ah waxaa lagu fasiray ilahay inuu fawqa carshiga ku sugnaaday laakiin adilada kaleeto ana loo fasiro baarak llah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم waxa weeye muslimiinta horta bal wax yar hal ismaqlo wax yar haddina layga ahaado waxaan soo sheeginayaa kelimo mawcida oo kulligeen baa naqusaysa waxaa weeye walaalayaal masalada aan ku ballanayna bismillahi raxmaan raxiim daqiiqad wey insha walaalayaal caqiidatu salaf asxaab alxadiid waxaa weeye biikhtisaar daqiiqad weeye ilaahay caza wajal wixii naftiisa uu u sifeeyey oo qur-aankiisa uu ku sugay oo nabiga ku sifeeyey in loo simo loo subo min gayri ta'wiilin walaa tashbiihin walaa taxriifin walaa takyiifin walaa tafwiidin shantaas weeye wixii ilaahay naftiisa u sugo alraxmaanu cala alcarshi istawaa soo ilahay ma dhihin caza wajal culimmadu maxay ku fasireen salafku istiwaaan yaliiqu bijalaalihi qoladaanu hadda istiwaha way ka leexdeen kelmaddii istiwaa waxay ku fasiraan kutubtoodu alistiila id istawaa bishrun cala alciraaqi ligayri sayfin ow damin mihraaqi gabaygaasay usoo dalisadaan istiilaana waa laba ninoo inta isdiriirtay midu mid wax ka xoogay ilaahay qolaa isqabsatoo carshigoo ilaahay baa ku adkaaday waa xaqiiqada ay sheegaan oo kutubtooda ku taalla qaacidada kitaabkooda la yidhaahdo ibraahim ibni xasan alaqani albayjuuri muxuu leeyahay qaacidadooda dhegaysta wa kullu nafsin awhama tashbiiha awilhu aw fawid warun tanziiha nas kastood aragtid oo aayad ah ama xadiid ah oo istiraadid ilaahay buu sifaynayaa awilhu burburi horta naska naska macnihiisa burburi ku tumo tawiil waa burburi wey macnaha madaxa ka garaac ma burburi weydo maka adkaan weyde oo fawid tafwiid ku samee marka tafwiidka waxaa weye cilmiga ilaahay baa cilmi leh ilaahay baa og waxaas wey waxa weeye marka anagu ma lihin ilaahay addoommadiisa la mid ma ahan ninka ilaahay ku shabaha addoommadiisa waa gaal ninka yidhaahda ilaahay sifo ma leh kor ma jiro hoos ma jiro gees ma jiro culummadu kufri bay usoo qaadeen waa waxaan jira nin caabudaya ilaahay ay caabudayaan qofka yidhahda ilaahay meelna ma jiro muxuu caabudayaa cadan buu caabudaya ilaahay marka waxaan leenahay waa bixinayaaye ilaahay caza wajalla eh, salafka caqiidadooda waxaa weeye ibnu xajar alcasqalaani xadiidu nusuul markuu ka hadlaya fatxiga wuxuu yidhi salafka madhabkoodu waxaa weeye wixii ilaahay uu u sugay u suga xadiidkaa u noqda yanzilu rabbuna markuu sharxayo fatxulbaarigu wixii rabbigay u sugay u suga sheekh cabdiraxmaan baa dhammaystiraya waxaa waaye salafka mabdaoodii waa cad yahay xagga ilaahay sifaadkiisa iyo wixii ku saabsan waana la caddeeyey marka waxay sheegeen culammada taawiil iyo tafwiil bay sheegeen labadaas kee aada soo gelaysiin maxaad qabtiin ayay dhahan hor taasaan ka jawaabaya taawiil iyo tafwiil macnahood waxaa weeye wakulu nasin sidii sheekhu akrinayay beedkii wakulu nasin owhama tashbiiha awilu ow fawilwa rum tanziiha waa qaacidada nimanka ashaacirada ay ku dhisan yihiin wey oo shubhidooda ay tahay oo sababteeda ay u diidaan oo ay u awulaan ilaahay sifaadkiisii wa kullu nasin nas kasta oo hama tashbiiha naskii ku moodsiyo ilahay inuu shibah leeyahay naskaa ku tusinaya inuu ilaahay shibah leeyahay macnaha subxaana allah in ilaahay washibah shibah waa nuqsaan ilahay waa iska baryeelay laysa kamadli shayin buu dhahay shaabu ilaahay naftiisa asagoo isugu sugaya oo shibah u moodsinaya horta taan baa maarata ku filanba nimankaan horta ma do-ooda eber ka dhigays baabi'inays ilaahay naskii isu sugay see shibaha ugu imaanaya maba ka dhici karta ilaahay iyo makhluuqiis ina isshibahaan ama isu maleeyo oo sifada ilahay sifa kalead isu akaato maba dhici karto awalhu marka haddii naska ku tusiye awalhu ay dhahaan awal gaadkaada macno ugu le mau dhahaan maa anzal allahu bihi min suldaan oo daliil lahayn haka adiga doona buuri adig macno u keenso taawiilka marka laba u kala baxaya taawiil bidaliilin iyo wa taawiil bilaa daliilin oo macnaha waa taxriif ah taawiilka kulligiisa laisuma wada diidaayo taawiil bimacna tafsiirha jira taawiil bimacna alcaaqibha jira taawiilka yani waa farbadan yahay macnihiisii taawiilka la diidayo waxaa taawiilka bimacna taxriif yuxarifuuna kalmaca mawaadiic ah oo jeebkaada aad kala imaanayso min cindika aad kala imaanayso bilaa daliil ah kaan la diido horta aan diidanahay oo la diidaya waa midkaas laakiin taawiilka bimacna tafsiir ah oo lahu daliil leh ya taawiilkaas waa la ogolya waa tafsiir waay taawiilka horta xaggiisaasaan ka dhahayaa culamaa si fiican iyo dadweynaha u ogaada in taawiilka ladiida taawiil bilaa daliila uu yahay daliil aan haysanin oo adiga aad ka sanafinayso jeebka kala imaanayso kaasuu kala diidan yahay oo xujo lahayn ama taawiilka daliil oo tafsiirka ah kaas asigee waa maaragtay lama diidina midaas darteed aayadihii oo culimmada ka hadleen oo dhaheen oo iska hor imaanayaan yani iskama hor imaanayaan salafkana way fasireen waxaa ka mid a ah salafka fasiray ah, waktiga ugu yaree maaratay hadalkama sii dhagaxgeli kara ma faahfaahin kariyo intaan ka gaaro waxaan idiin soo qaadanaya imaamu axmed ibnu xambal kitaabkiisaan idiin soo qaadaya imaamu sunna imaamu aimatu yani aimatu arbaca afarta madhabood ayuu ka mid yahay imaamu eh, eh, kitaabkiisii waxaa la yidhaahdaa alradd cala aljahmiya wasanadiqa lilimaam axmed ibn xambal ay wey kitaabka imaam axmed mashhuur way ninkaas garanaynin maaragtay wuu jiraa xoogaho maaragtay aayadahii la sheegay qaarkood ayuu ka hadlaya sheekh yani annagana waxaan raacaynaa tafsiirka salafkaan raacayna waxay ku fasireen nusuusta ayaan raacaynaa hadda aayada qaar baa oo macyada ay ka mataabaan ayaan ka hadlayna isagoo radinaayo jahmiyada wuxuu leeyahay sheekha bayaanu maa dakara allahu fi lqur'aani waxaa ka horeysa aayadii hore bayaano maa tawalat اjahamiyatu min qawli ma yakun min qawli lahi tacaala ma yakun min najwa alaati ila wa raabicum walaa hamsati ila wa saadisuhum taasaa la cadaynayaa buu yidhi siday ay ku awileen jahmiyadii hadalkoodaan sheegaynaa oona radinaynaa buu yidhi sheekha qaalow jahamiyadii waxay dhahen horta jahamiyada lama yaqaana dadka inay eh, barta ma fiican jahamiyada wakti uma hayee waa nimadii ta'wiilka keenay waay tacdiilka nafshi nafshi sifaat keenay waay oo sifaatkii ilaah iyo asmaadiis diiday waay waxaana ka qaatay muctasila ka qaadatay fikradaas iyada madhabtaas waxaana kafikradaas muctasilana waxaa ka qaadatay ashaacira ka qaadatay iyo maaturidiye kolle marka reer jahmiye wey jahmiye haddii la idhahdo ashaacira soo gari maaturiya soo gari muctasila soo gari kulli rabbigu waa kooda dhacayaa ogaada bal fiiriya qaaluu waxay dhaheen jahmiyadii in allaha macanaa wa fiina ayay dhaheen buu ihi maca anigu wa fiiga anigu waa nagu jiraan faqulnaa waxaan dhahaynaa buu idhi allaahu jalla sanaahu yaquul iyagaa wata shubhidooda waa daliilkooda waaye faqulnaa waxaan dhahaynaa daliilka anaga waxaa waaye allaahu jalla sanaaؤuhu yaquul alam tara ana allaha yaclamu maa fi الsamaawaati wama fi اlardi ma yakuunu min najwa salaasatin ilaa huwa raabic walaa khamsin illa huwa saadis walaa adna taas ay uma qaal ma yakuunu min najwa salaasatin illa huwa raabicum yani sheekhaa dhahay wuxuu ku radiyey nimankii asiga aayadda ufasirayo yani waxa waay bu yihi aayadda lahuwa macakumta allaahu macakum bicilmihi bicilmihi way bui walaa khamsata ilaa wasaadisuhum yani allahu bicilmihi saadisuhum walaa adnaa min dalika walaa aksara ilaa huwa macahum yani bicilmihi fiihim aynamaa kaanuu uma yunabbiu bima camilu yawma alqiyaamati in allah bikuli shayin caliim markaasuu dhahay shaakha feere asigoo fasiraayo yaftatixu lkhabara bicilmihi wayaxtimu bicilmihi buuri waxaa u daliila in cilmi lagu fasira aayadda awalkeeda iyo aakhirkeeda u daliila waxaa lagu furfurtay cilmigaa lagu furfurtay alam tara an allaha yaclamu ma fi samaawaati yaa lagu furfurtay waxaana lagu khatimay cilmigaa lagu fasiyaa lagu khatimay in allaha bikuli shayin caliimu yaa lagu khatimay buuri aayado kaleed baan ku darayaa oo adag oo sheekha ka hadlay hal aayad iyaga saamaxa wax yar aayadda kaleed waxaa weeye ee waktiga ka dhammaaday aayadda shaafi uu yeeriyey oo ka mid ah aayadaheesii wainamaa macnaa qawli llahi jala salaahu wahuwa allaahu fi samaawaati wa fi lardi oo suuratu lancaam ku jirto sheekhu wuxuu ku fasiray axmed bin xambal yaquul macana ilaahay wuxuu leeyahay yuri huwa ilaahu man fi samaawaati wa ilaahu man fi lardi asagaa ilaah ka oo macbuudka way samadii ardadaba sida aayadii suuratu zukruf ku jirtayba huwa allahu fi samaawaati fi samaa ilaahu wafi lardi wladi fi samaa ilaah wafi lardi ilaahu aayadaas oo kale bay la macno tahay buu yihi aayaddan suurat lancaam wa huwa cala alcarshi ilahay carshigu inuu ku sugan yahay waqad ahaada cilmu bima duuna alcarshi carshiga wixii ka hooseeyaan cilmigiis waa koobay walaa yakhlu min cilmi illahi makaanan walaa yakunu cilmu llahi fi makaanin duuna makaanin fadalika qawluhu tacaala aayad kale buu kusii daray taana saasuu sheekhu ku fasiray waa axmed ibn xambal waay aayad alxamdu lilah rabbi alcaalamiin waxaan rabaa wakti ma haysta inaan shubahaad yar yara ka jawaabo afara ah. ta kobaad waxaa weeye salafka kama sugno istiwahoo lagu fasiray istiqraar idinkuna waad sheegteen dhankana waa ka yeedhay salafku istiqraar weligood kuma aysan fasirin istiwa ta labaad salafku weligood jahana ma aysan sugin ma aysan diidin ta saddexaad waxaa weeye marxaba bal sheekh istiqraar inuu fasiran ka hadlaya lafdiga jihada waxaynu weydiinaynaa waxaad uga jeedaan aljiha bay uga jeedaan waxa makhluuqaadka ka baxsan ilaahi subxaana wa tacaala makhluuqaadkiisoo dhan cir iyo dhul iyo carsi ma ka sarreeya haa rab waa ka sarreeya haddaad uga jeedaan ilaahay makhluuqaadkiisa ma ku dhex jiraa oo jihaadku ma kooban maya ma koobaan waxaan jihada u ankarayna waxaa weeyaan salafku ma aysan ku dhawaaqin lafdiga ina allaha fii jiha weliga maysan dhihin ina allaha laysa fii jiha ma aysan dhihin marka lafduljiha waxaad loo jeedaa ma laweydiinaya midda kale ma inan sheegin idinku ilaahay ma wax ka qabtaan kuma idlaaqi karo ilaahay jawaab baad tirahdeen mooyeen ilaahay waxaad ka qabtaan meeluu jiro iyo meeluusan jirin midna ma aysan sheegin marka taana waxa weeyaan waa tadliisa noo qarinaysaan wey istiwahna waa inaad asirtaan waxaad oga jeedaan aad asirtaan ama ijmaaca muslimiinta wakaa kitaabka waxaa yaala azahabi boqol iyo kontan caalim buu soo gurinhayaa oo istiwaha sugaysa aayaadka kale aada idinku daraadeen way ka hor imanayaana macyo iyo cilmi baa lagu fasiraya alxamdulilahi waa soo laabateen hore tacaaruf baad sheegteen marka dambana waa soo laabateen wixii aayaad ee culuwullaahi ka hor imaanaya xagga fahamka cilmi baa lagu fasirhayaa iyo maciyatullaahi maca alkhalqi oo bilcilmi walixaatati ah baa lagu fasiraya waana sidii salafka u fasireen bal hal ninoo salaf ka mid ah oo ilaahay subxaanahu wa diiday istawiisa inuu carshiga ka sarreeyo hala keeno subko mutaakhir ibnu taymiya tardiyeen faraha ka qaada sheekhana haddayna waxaa cadaysateen salafku inaan ogoleynba hadal badnahay waa ku noqon doonaa waan malen laakiin saddex daqiiqan ka faaidaysa waa mida koowaad horta lafdiga jihada waa waxa laga hadlaya waa isticmaalkiisa kelimatuljiha sideedaba waxaa fiican marka ilaahay laga hadlayo kelimaadka loo isticmaalay tilmaamihiisii asmaadiisa inaan laga bixin ee qur-aanka iyo sunnada ku soo salafku ma aynan isticmaalin kelimat kelimatuljiha laa nafyan walaa ihbaatan saas daraaddeed waxaaba bidca inaad tidhaahdaan jihadee ilaahay jiraa jiha ilaahay in lagu sifeeyaayo waa bidco laakiin waxaanu qiraynaa sidii qur-aanku u qiray rabbi subxaana wa tacaala culuwigiisa sarayntiisa midaasoo qur aankiiyo sunnada ku saarotay ijmaaca salafka midaan qirayna waa midda kelimatlistiwaa isticmaala kelimatu lirtifaac maala waxa weyaan irtafaca waa isticmaala laakiin fawqiya isticmaala qur-aankaa isticmaalay laakiin jiha maya kelimatuljiha meeshii salafku istaagay baan istaagayna waxayna ku hadlina kuma hadlayna waxayna isticmaalina ma isticmaalina waxay isticmaalina ma isticmaalina taas waa mid midda labaad waxa weeye taarikh u baahantin laydin sheego ciddii ugu horreysay ee keentay ilaahay carshiga kama sarreeyo wuxuu ahaa jacd ibnu dirham waxaa ka qaatay jahminu safwaan waxaa ka qaatay khaylaal addimusqi oo muctasilada bilaabay waxaa ka qaatay abulxasan alashcari oo abucaliyin aljubbaai arday u ahaa abucaliyin aljubbaai muctasili buu ahaa intuu muctasiligu ahaabuu ka qaatay caqiidadan ictizaalka jahmiya salka ku haysaa marka jahmigaa mataqaanaan caqiidada keena ilahay kor ma jiro ee salafkii o dhan ku khilaafay wuxuu soo guuriyey ibn abilciz kitaabkiisa yani waxa way caqiida xawiyaa wuxuu ku soo guuriyey niman la yidhaahdo samdiyo niman la yidhahdo intuu la dooday oo ilaahay siritaankiisa aan ogolayn bay wereeriyeen markaasuu afartan sano afartan beri wuxuu ka shakisnaa ilahay jiritaankiisa afartankaa beri salaad ma tukanin jahm ibnu safwan ninka noocaasaa keenay ilaahay kor ma jiro isagaana laga dhaxlay caqiidada selafka ijmaac waxaa xikaayooday jamiicu kutubi salaf bay ku qoranta ilahay kor jiro subxana wa tacala qur-aankiiyo sunnadana waa sheegeen midda kaleeto asmaada ilaahay iyo sifaatkiisu qaaciday leeda qur-aanku sheegay laysa ka milihi shayun wa huwa samiicu albasiir in samci iyo basar loo sugo haddana laga anfiyo ilaahay inuu addoommadiisa shabaho ama u egyahay aayaddaasaa miisaanka ah wax walboo ilahay sheegtay u sug culuwigiisa sug laakiin waxaad tidhahdaa ka addoommadoo kale ma yadiisa sug ka gacantu addoommadoo kale ma sifaatka oo dhan halkaasaan anagu marinaynaa ayaga waxaan weydiinaynaa sifaatkaaad qaydiseen maxaad ku qaydiseen qaarna ku ogolaateen qaarna ku diideen midda kaleeto ijmaaca salafkaan haysanaaye subki oo qarnigii todobaad ahaa noo keeninaya ijmaaci salafka keena subki ijmaaci salafka kuma jirin sal eh, waxaa weeye beytka hadaan macnihiisa la fahmin aan wax yar ka sheegno tashbiiha waxaa weeye daahirka aayadda haddii uu ku tusiyo wax aanan ilaahay lagu sifayni karin oo makhluuqaadkiisa ku shabahaya weyaan tashbiiha haddii aad sidaa u diideen oo tidhaahdeen tashbiiha nooca ma jiro tii horeyna aan u codsanay haddana waxaanu codsanaynaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku leeyahay fii qowlihi tacaala falama ataaha nuudiya min shaaطi'i ilwaadi اlaymani fi lbuqcati اlmubaarakati min ashajarati an ya muusa inii ana allahu nabiyullaahi maxamed isrihii la dheelmiyey bay waxaa tidhaahdeen ilaahay meeshuu joogay buu isugu dhoweeye uu usii qaaday samada loo qaaday taasaa u daliil inuu samada jiro ilah nabiyullaahi muusa waxaa loogu yeeray isa loo diray duuru siina makaan mucayana ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay inii ana allah adaa horta lagaa doonayaa anadan meeshaad geynayso fi samaaina meeshaad geynayso waxaa waxaa kale oo ayadana in yar haddana ka odhanaya jihada waa isku khilaafteen horta marka hore jihada waad qirteen afkiina ka yeedha haddana waxaad qaarkiina aan ka maqlaya jiha uma ogolin meel ku horta meel ku ekaysta horta isbaraambarka lama doonayo annaga jiha sugideeda waxaa kaloo la yeeray jiha salafka kama uusan yeerin laa nafyan walaa ihbaatan waxaan leenahay jiha salafka wuu ka yeeray haddaan boqol jeer akriya abaa jacfar daxaawi nafyi buu yaa jihada loogu hadlay ihbaat looguma hadlin walaa taxwiihi jihaatu waa laga anfiyey jihaada abaa jacfar aطahaawi tan kale imaamu subki raximah اllahu tacaala isaga ma aha waa wax kuu sheegaye salafkii buu kaaga soo naqilaya haddaad isaga ku kalsooneenna xaafidu dahabi baa kuu soo naqilaya kutubta arqaamteeda buu kugu sheegaya salafkii waxay isku waafaqeen o dhan buu kuu sheegaya haddii taa raggaa waxay soo naqiln haddii salaf in waxay qabeen ay sugan tahay laga qaadan waayo xadiidka inuu daciif yahay inuu saxiix yahay yaanan ugu noqonin maarata xaafidu dahabi kitaabkii siyar aclaami nubala maxaa yeele waxa uu noo sheego haddaan qaarna leenahay aan diidayno qaarna aan rumaynayno kutubtiisa iyada noogu cadaynaya xaafidu dahabi raximah اllahu tacaala aayaadka waa aan fasirnaa tirahdeen soo ma aha haddii aad ku fasirteen ilaahay inuu samada jiro aad u daliishateen oad ku fasirteen waxaa weeye ilaahay samada ayuu jira waxaa ku tusinaya araxmaanu cala alcarshi istawa ma tacdiilinaysaa horta aayadihii ilaahay sidaa sida muqaabalayni daahirkooda uu ku tusinayey ma ka tegaysaan taa waa jawaab waa su-aal aan jawaabteeda doonayn ujeedaa midda kale waxaad tidhaahdeen aayadaha waxaan ku fasiray aayadaha qaar ba waxaad tidhaahdeen waxaa weeye cilmi baa lagu fasiraya oo ilaahay inuu cilmi ahaan u yahay arbada uu yahay amase maca makhluuqaati uu yahay wahuwa macakum oo kaleeto baa carabkiina ka yadhay ta'wiil baad gasheen horta waa ta'wiiliseen wallaahu macakum lafdul jalaalihiiba waxaad ku bedesheen cilmi taa tafsiir maahe waa ta'wiil ta'wiilsa waxaa la yidhaahdaa luqada carabiga haddii yani haddaad ka fahamsan tihiin sida qawaacidkeeda uu tusinayo ile shalay idinkaas inaad ugu tuumsan tihiin oo annaga aad noo nisbaynaysaan waxaa weeye lafdiga haddii loo aad u isticmaasho bikayri maa wudica lahu wixii loo dejiye waxaan ahayn lafduljalaala ilaahay waxaan ahayn inaan lagu magacaabin shalay idinkaa maanta odhan baad sheegayseen shalay maad sheegayseen oo ma ayna soo aroorin walam yarid ma ayna soo weligii muusan soo aroorin allah oo loo leeyahay hayr allah subxana wataala waxaa ilahay allah lagu magacaabay soo maa wallaahu macakum hadda waxaad leedihiin cilmi soo marka lafduljalaaliyi baa marka waxaa loo bixiyey cilmi wallahu macakum haddaad tiraa cilmi horta ta'wiilkii baad hortay bal gasheene oo waa tawiiliseen wallahu macakum bay ku tawiiliseen aayadaha kalena tawiilshooda ogolaada oo tawiiliya oo ilahay samada ku sheegay si ahlusuna waljamaca ay u awileen ogolaada haddaa diidaan soo maaha idinkaa laidinka doonayaa sidaad ilan idinkaa samaa kusu annagu waxaan leenahay ilaahay waan idinkugu noqonaya ilahay subxaana wa tacaala meeshaan jooga caqiiday muusa na dhihin waxaana laga doonaya inaan rumayno ilahay wujuudkiisa bas amaa makaan laa natadakhalu bihi ilahay makaan inaan u nisbayno maxaa noo dira horta waa edardaro ilahay nafsiga waxaad u raadinaysaa adiga iyo meesha jooga maxaa kaa jira maxaa u doonaysaa ilahay wujuudkiisaad rumaynaysaa faqad joogidiisaad rumaynaysaa ama makaanuhu haddaad leedihiin yani waxay caabudayaan axad ayna ogeen meeshuu jiro kelimadaas waa qabiixa wax la isticmaali karona ma aha ilaahay meel looma nisbaynayo wuuna ka nasahan yahay rabbi subxaanahu watacaala in makaan loo nisbeeyo waayahaye waa jahadiyan waxin oga noqonaya sheekha waxaa afkiisa ka yeedha hadday tahay wuri jahadatu makhluuqaadka ka baxsan fanacanbu waan ogolnahay buu yidhi hadday makhluuqaadka dhexdiisa tahayna waan diidaynaa buu yidhi oo jahada makhluuqaad ka baxsan ayadu maqadima oo marka ilaahay ah, waxaan ahayn ilaahay waa qadiim baan ku ognahay jiho kale oo makhluuqaad aan ahayn baa jirta baad tidhahdeen marka oo waad ogolaateen ta ayada marka shay kale oo qadiim aan qadiim ah ilaahay siduu qadiim u yahay qadiim u ah, ayaa jira soma marka oo aanan ahayn makhluuq makhluuqaad kale ka baxsan oo haddana qadiima shay kale markaakaas marka kufa kuseymay noqonaysa soo maha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إخواني waxaan u malaynayaa masalada waa laga wada hadlay maxaa noo hareeda waxa weeye waxaan ka hadlaynaa Eh, soo soo qariraynaa oon meel khulaaso kusoo samaynaynaa eh, xaggee ilaahay jira oo aad fawq ku sheegteen oo sabo ku sheegteen oo carshi aad ku sheegteen horta waxaad ogaataan khaaliq iyo makhluuq inayn muxtaaj usan khaaliq u ahayn oo usan makhluuqiisa u baahnayn carshiguna waa makhluuq ilahina waa khaaliq inuu ilaahay carshiga u baahdo isku fadhiisto eh? ha inuu ilaahay khalqigiisa u baahan yahay yaad ku qiraysaa kolkaad leedihiin carshi buu yuu ku eg yahay aad leedihiin ama aad leedihiin waxaa weeye kor buu jira aad leedihiin kor jahadu waa makhluuq fawqada idinka carabkiina ka raacna jahada annagu jahada carabkiina ka raacateen fawqa kor waa jaho hoosna waa jaho taas carabkiina ka raacnay oo ilaahay fawqa looma nisbayn karo kor looma nisbayn karo kolka aan leenahay anaga jaha looma nisbayn karo lixda jaha midna looma nisbayn karo inaan meelku jiro ogaanana annaga waxba jaho naga saar ma jiro looma nisbayn karo oo waxaa weeye inuu khalqigiisii u baahan yahay baad ku sifaynaysaa markaas Ah, waxaan ictiqaadsana waxaa weeye oo silaf oo dhan ay ictiqaadsan yihiin walaatan an jihati khaali lixda jihaba ka khaali ah maxaa yeele jihaadkaba waa makhluuq laa yaxtaaju ilaa makhluuqin ilahi uma baahanayo midka kale oo waxaa weeye aan doonay inaan kuso ku khulaasayno waxay aayaduhu sheekhaan siinayaae ilaahay subxaana watacaala istawaa sagaal meelood baa istawaada laga hadla oo aan sheekha dahay aayah uu tirinayay inkastoo lix ka dhigay oo aayadii suuratulcaraaf ay oo tiis yunis oo tiis racdi oo tii haddii ilaahay raalli ka noqdo suuratu oo tii nidalfurqaan tii sajdo wakuwa kolka waxaasoo iskawada kulligood waxaa weeye wax ku caddayn inay isaqara tahay aan ku caddayn oo muxuu ahaa lafdigaa isaga us marna qasado noqday oo idinkaba aad sheegteen marna uu sama kama noqday sida sheekh maxamed uu sheegay marna uu noqday istawa calaa uu noqday kulli macaanidiisa waxaa weeye macaani mudariba ah. lamiirkana isaguna waxa weeye kuma cadda inuu ilaah yahay waxa la sheegayo istawaa cala alcarshi markii la isku soo ururi istawaa odhan istawaa cala alcarshi xaggee damiirka waa kee istawaa huwa khalqiga ayaa dhici karta kolka waxaa weeye daliilka hadduu ixtimaal soo galo lianna daliil adaraqu lixtimaal laa yustadallu bih la daliishan kari maayo istawaa kuma cadda inuu yahay macnaha eh, muxuu ahaa sabata waa qadar sida ibnu timiyu u fasiray iyo sida kow ma dhammaanin eh, bal udhib sheekha waktigana waa iska gaabta horta ah, muslimiinta waa wey horta ah, khudba ma jidhe bismillahi raxmaan waxaan ka warramayaa maanta o dhan haddii lahayo horta dadax iyo gooraq haddii maanta o dhan lahayo wax faa'idaa ma leh muxaawaradana marka horeeta qiimaheeda la tirayo markii loo samayn waayo ee guddi kala rajaxa baa qiimaheeda horta la lumiyey oo mar horaa lagu kala bixi lahaayoo qoladii muxiqa iyo qoladii mubdila lasoo kala saari lahaa marka waxay iska noqotay qur'aankii oo lagu taraacubahayo qolaba mar akrinayso laakiin aan loo ujeedadii laga lahaa loo akrinayn oo la fasiray waxaan ka warramayaa marka anigu laba shay waxaa nebigii ummaddan loo soo diray calayhi salaatu wasalaam carsiga uu ka sheegay iyo ilahay wuxuu ka sheegay subxana wa tacaala taasi hal masalo weeye nebigii ilaahay ummadda usoo soo diray oo nebi maxamed ahaa markii la weydiiyo la yidhi looga warra ilaahay khalqiga intuusan samayn ilahay siduu ku sifaysnaa subxana wa tacaala masaladaasi muslimiinta ma ku filan tahay mase kuma filna haddii la helo nabiga jawaabtiisa alayh salaatu wasalaam markii nabiga marka la su-aalay oo layi noo tilmaa wuxuu yidhi nabigu alayh salaatu wasalaam kaana allaahu walam yakun walam yakun shayun walam yakun hayruhu waa fii riwaayati albukhaari laba riwaayuu leeyihi kaana allaahu ilaahay waa jiray walam yakun maysan ahaanin hayruhu wax kaleeto asagoo hayrkiisa ma jirin khalqiga intuusa samayn haddana wuu ku laabtay wuxuu yidhi kaana allahu walam yakun qablahu shay riwaayada waxa weeye imaamu bayhaqina wuxuu yidhi kaana allahu walam yakun macahu hayruhu wicigiisa qali heli jira ma jirin markaa kabacdii miyuu u baahday waan leenahay meelaha lagu hadda angafayo oo lagu lugu-ayo oo aayadaha la wereerinayo oo macnahooda ummadda laga dooninayo oo dadka cawaamta maskaxdooda laga buuxinayo ilahay makaana loo yeelo ma markaa kabacdi makaan mustaaj u noqda ilahi subxana watacaala nebi maxamed markuu qiray inuusan makaan u baahnayn miyaa kabacdi makaan u bahday walaalayaal iimaankana masaasaan ka dhigayn waxaan leenahay ilahay ha laga qabsado qur-aanka yaan lagu cayaarin yaa lagu ridoonin almiraau fi lqur'aani kufrun qabar baa ku soo arooray haddana xadiidka kareeto imaam tirmidi waxa weey man qaala fi qur'aani bira'yihi falyatabawa maqcadahu min annar bihi nabi alayhi salatu waxaa meeshaan ka soo yeertay annagu istiqaar baan u sugaynaa ilahay baan subxaana watacaala hortiisa markhaati gashanaynaa ma yidhahdeen safkaani mise ma odhan ilahay istiqraar baan u sugaynaa carshiga uu ku sugnaaday way ku sii gudbeen oo waxay yidhahdeen haddana carshiga korkiisaan u sugaynaa way ka sii gudbeen oo waxay yidhahdeen allahu fi samaa waxaan u deliishanaynaa bay yidhahdeen rabbi minni cindaka baytan fi ljannati marka ma jannadu ilahay dhex degan yahay jannadu hadda waxa weeye taxtan carshigay ku taallaa carshiguna waxa weeye waa ka koreeyaa jannada saaqaadkeedibuya haddana waxay yidhaahdeen allahu fi sama bay yidhahdeen wasamaau waxa weeye haddii la qadaro taxta samati weye waa ka hoosaysaa jannada ka hoosaysaa waxaa u dhaxaysa buu nabigu calayh salaatu wasalaam maa bayna samaa'i iyo walardi inta udhaxaysa masiiratu hamsa miati caamin shan boqoloo sano intii faraska waadi u socdo baa carshiga iyo udhexeeya buu yidhi la qadaro waxa udhexeeya jannada iyo udhexeeya samada samadan samaaudiyha loogu sokaysa iyo arbada inta udhaayso o kale udhaaysi waxa weeye waxaan khulaasaynayaa marka tawxiidka muslimiinta laga doonaya waxa weeye allahu mawjuudun qabla kuli shayin subxaanahu wa tacaala wax jiray intaysan jirin buu ilaahay jiray laa yaxtaaju ilaa makaani waxaan ku laabanayaa ninkii shiikh ahaa yidhi waxa weeye haddii la yidhaha makaan ilaahay kuma sugna caddan buu soo baxaya oo hadda markaas makaanka marka ilahay haysanaya marka ama akinta miyaa ilahay abuuraysa marka oo ilaahay markuusan makaanku jirin buu jiray ma hadduu burburaya dhammaanaya hadii la yidhaha makaan kuma sugna wallahu subxaanahu wa tacala munasabun can dalik sidaa ilaahay waa ka nasaanya subxana waxaan yar waxaan kuda khulaasaynaynaa waa dhammaadee waxaan rabnaa anagu rafiicu darajaati dulcarshi ilaahay darajadiisaa sarraysaa layidhi rafiicu daati baan ka rabnaa anagu waaan ku khulaasaynayna waa mid aanuntaas baa doonay rafiicu daati baan rabnaa waxaa weeye muslimiinta marka waxaan ugu khatimayaa muslimku ha kala garto khaaliqa iyo makhluuqa ha kala garto khaaliqu waa ka hufan yahay ixtiyaajo ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala allah waxa weeye in allaha haniyun cani alcaalamiin caalamka dhan ilaahay waan ka kaaftoonahay buu yidhi ilahi subxana wa caalamka marka markuu yidhi ilahay hani baan ka ahay ninkii yidhaahda makaan buu u baahan yahay iyo haddaan makaan loo nisbayn ilaahay ma jirahayo ninkii yidhi ma uusan garan ilahay aqoontiisa hawlaab toobadkeen sajiid ha ah yimaado islaamnimada ha ku laabto dadkii dadkii daba jooga intaysan ka la'an oo uusan qiyaamo naarta ku hogaamin haddee toobadkeena kulligood ha yidhahda ninkii shiiq uu yahay sidaasaa waajib ahaan faraynaa diinta islaamkuna ma ogola khaaliqa iyo makhluuqa in laysku daro khaaliquna munasahun can kulli makaan wey subxaana wa tacaala sidaasaana uga baxayaa anugu saacaddu maydhimantamase way dhamaata waa isku ekeeye shaksi maaha sheekh carshigaan ka hadlay anugu waxaan ka hadlay carshigu makhluuq weeye carshigu makhluuq weeye samaawaadku makhluuq weeye jannadu makhluuq weeye qalabku makhluuq weeye kursigu makhluuq weeye almakhluuqu kulluhu muxtaaj ila allahi buu u yahay subxaanahu wa wallaahu huwa alghaniyu wanaxnu lfuqaraa subxaanahu wa ilaahay muxuu yidhi subxaanahu wa ya anugu hani baan ahay adinkuna fuqaraatiin baa ilahi yidhi subxana watacaala annaga waxa weeye makhluuqaan ugu sharaf badannahay waa nooga sii faqiirsan yahay carshigu ilahay ugu dhibaatoonyahay markaa nebigu muxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaxmilu carsha raxmaani buu yidhi ilaahay carshigiisa waxa xambaaraya buu yidhi malaa'ikatun yusamaa malaa'ikatu lawcaal malaa'igta la yidhaha malaa'ikatul awcaal oo sida bahalka wacalka ah, oo goodarka la yidhahdo goodarka qaxabaha gala ninkii yaqaan baa yaqaani oo geesaha laalaaban leh kaasoo kale suuradiisay leeyihiin buu yidhi laa yaclamu ma oga buu yidhi ciidamahum buu yidhi ayaga weynankooda iyo jurmigooda ila allahu subxaanahu watacaala bayna axadihim bayna cunuqi axadihim iyo warifrihi buu yidhi kamaa bayna samaawaati walardi buu yidhi mid ayaga ka mida surkiisa iyo lugtiisa waxa u buu yidhi samaawaadkii arbada inta udhexaysa udhexaysa afartaa malag ba adduunku intuu dhisan yahay carshiga xambaarsan waalcarshu maxmuulun biqudrati illahi wa subxaanahu watacaala laysa maxmuulan cala allahi subxaanahu watacaala wallaahu mustaqnin cani alcarshi wamaa siwaa wixii ka haray subxaanahu watacaala ninkii ictiqaadiya oo diinta islaamka kuma soo dhex farabaxsada carshigaa ilaahay u baahan yahay dadkuu diinta ka luminaya dadku imaanka ka baabi'inaya aayadaha ku talaacunaysaana talaacubkooda iskaga yakhaafu rabbakum ilahay ka cabsada subxaana wa tacaala almiraa'u fi lqur'aani kufrun baad imaanaysa haddaadan kula doodayn iqraarin adulatum haddaan diinta saas ma ayo subxaana wa tacaala marka waxa weeye waa shay mal waxaa weeye culamo su-aalo badan baan idin weydiinay markaan su-aalida weydiinana su-aal baa nagu soo celisaan bal istiwaha sharxaan idin nidhi horta sheekh cabdalla xadiidkan aad soo daliilsatay oo man qaala fi lqur'aan bikayri cilmin xadiid daciifa weeye waxaa wariyey daciif aljaamic sakiir baa wariyey xadiidkaas daciif weeye man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar wey xadiidka saxiixa waxa weeye arrintiian aad ka hadlaysaan oo istiwaha ah annagu waxaan ilaahay u sugnay oo ilaahay aan ku sifaynay wuxuu naftiisa ku sifeeyey siday salafku ahaayeen oo ay u sugeen jihada lafdiga jihada weeye ilaahay baa meel fadhiyana maanaan dhihinin waxaan diri haddeer idinkoo fadhiyaana idin sheegin ha madaxaan ruuxna dhegeysa waan ku dhegeysanayey waxaad u baahan inaan kuu sheegno waxa weeye ilaahay wuxuu naftiisa u sugay baan u sugaynaa idinkuna taasaad diidantihiin ilaahay marka lafduljiha weeye waxa salafku diideen amaa annahu istawaa calaa carshihi waa u sugaynaa biijmaaci alculamaa nebigu markuusu xadiidka saxiix muslim ku jiro hadda aad durteen oo aad tidhaahdeen waxbaa ku jir xadiidka caddaysta axaadiista muslim waa waxbaa xildandhaha caddaysta ayna allahu buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ayna luqadda waa taqaanaane ayna allaahu allahu fi sama horta sama maxaa la yidhaahdaa dadka waxaad u fahamsiinaysaan sama inay tahay wax xiran oo lagu dhex jiro asamaau maa calaa wartafaca wey sama wixii kaa sarreeyaa la yidhaahdaa ilaahay caza wajalla eh, eh, ma arkaysaa kor buu ahaaday ilaahay waxa weeye laa taxtawiihi aljihaatu sita sax weeye arkaan maanaan gelin waxaan u sugnay wuxuu naftiisa u sugay abi cuhmaan isaabuni axad salaf kitaabkiisa qayimka ah ictiqaadi salaf asxaabi alxadiid kelmaduu ku leeyahay baan idiin soo naqlinaya intaana sheikha ku wareejin wuxuu yidhi sheekhu bal dhegaysta cabdilaahi ibnu mubaarak weeye taabicigii weeye taabic taabicigii weeye wuxuu yidhi nacrifu rabbanaa fawqa sabca samaawaatin cala alcarshi istawaa baa'inan min khalqihi walaa naquulu kama qaalat aljahmiya inahu haahuna wa ashaara ila alardi boqol lix iyo sideetan waxaan leenahay buu yidhi ilaahay wuxuu ahaaday fawqa samaawaati sabca samaawaati calaa carshihi buu ahaaday sida jahamiyadu ay leedahay halkuu joogaana dhihi mayno laga carari mayo waa naskii wey waa salafkii wey wuxuu kaloo leeyahay bal dhegaysto kelmaddan <laughs> muxamed ibnu isxaaq muxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma wuxuu yidhi man lam yaqul ninkaan dhihin buu yidhi si facandada u dhegaysta biana allaha caza wajalla calaa carshihi ilaahay carshigiisu ka sarreeyaa ninkaan dhihin qad istawaa fowqa sabca samaawaatihi toddobadiisa samo istiwaan yaliiqu bijalaalihi qofkaan dhihin fa huwa kaafirun birabbihi kaasuu rabbigii buu ku gaaloobay ko xalaalu dami dhiiggiisuna waa xalaal buu yidhi yustataabu tooba keen baa la leeyahay fain taaba wailaa duribat cunuquhu hadduusan tooba keenin qoortaa laga goynayaa oo waa la dilayaa wa ulqiya calaa bacdi almasaabili qashinkaa lagu tuurayaa xataa laa yata'ada almuslimuuna wala almucaahiduuna binasri raayixati jiifatihi wa kaana maaluhu fayan fayan laa yaraahu axadu min almuslimiin id ilmuslimu laa yarifu lkaafir wuxuu ku yaalaa kitaabka abi cumaan saabuni boqol toddobaatan sideed iyo toddobaatan buu ku yaalaa bismillahi raxmaan raxiim waxaan intaa ugu darayaa aqwaasha salafka naga dhegeysta iyagana aqwaasha khalafka ka dhegeysta horta subki oo ijmaac soo guuriyey waxaan haynaa culimmadii salafka oo qarnigii saddexaad iyo qarnigii labaad ah oo ijmaaca salafka guurinaya toddoba qarni buu ka dambeeyey ijmaac kooda ka gedisan markuu soo guuriyo makay iyagu soo guuriyeen oo kutubtooda ku sheegeen baan qaadanaynaa mise kasubki oo toddoba sano ka dambeeyey toddoba qarni ka dambeeyey baan qaadanaynaa koodaan qaadanaynaa sheekh eh, raalli how alimaamu maalik calayhi raxmat ullah imaamu daar alhijra sheekhii imaamu shaafici wuxuu leeyahay isaguna kelimada mashhuurka waxaa ugu horreeyey sheekhiisii rabiica alistiwaau غayru majhuul wاlkayfu غayru macluum wاliimaanu bihi waajibun wاsu'aalu canhu bidcatun waxaa kaloo yidhi allahu fi الsamaaءi wacilmuhu fi kuli makan laa yakluu minhu fiihi shay laa yakluu yani cilmiga ilaahay meel ka marani ma jirto laakiin isagu carshigu ka sarreeya tafsiir waxay u tahay aayaadkii laysiiri way sahardinayaan ayagu mayna fasirin lakin annagaa fasirin selafka aqwaashoodii baan ku fasirina selafku waxay yidhaahdeen cilmuhu fii kulli makaan wa fawqa carshihi aayaadkii sooma jamcinin marka hadalkaas waa jamciye aan idinku daro aqwaasha ay ku jamcinayaan aayaadka imaam isxaaq ibnu rahaweyhi oo imaamu axmedna wakhti ahaa qarnigii saddexaad buu ahaa wuxuu leeyahay isaguna ijmaacu ahli lcilmi anahu tacaala cala alcarshi istawaa culimmada oo dhan waxay isla ogolyihin ilahi inuu carshigiisa ka sarreeyo wa yaclamu kulla shayin fii asfali alardi saabica dhulka toddobaad hoostiisa wax kastoo joogana ilahi waa ogyahay subxana wa tacala marka cilmigiisaa meel walba jooga laakiin isagu carshiguu ka sarreeyaa sidaasay culimmadu salafku aayadaha isku waafajiyeen oo ay ku jamciyeen waana madhabkii alimaam abulxasan alashcari kutubtiisii waan haynaa maqaalaat lislaamiyiin iyo alibaana fi usuuli diyaana risaalatu ilaa ahli saqr yani kulli risaalooyinkiisii uu kaga noqday madhabka yaanu haynaa isaga keligii ma aha raggii ku khaldamay o dhan waa ka laabteen waxaa ka laabtay yani abuxamidin alghazali baa ka laabtay waxaa abulxasan alashcari baa ka laabtay kutubtiisu kuwaayihin baaqilaali baa ka laabtay oo kitaabkiisa tamhiid alawaa'il buu kaga noqday waxaa ka laabtay abulmacaali aljuwayni kitaabkiisa alcaqiida anadaamiya buu kaga noqday waxaa ka laabtay abu xamidin alghazali wuxuu kaga laabtay kitaabkiisa iljaamu alcawaam can cilmi alkalaam waxaa ka laabtay ashahristani baa ka laabtay fakhrudiin iraazi baa ka laabtay waa aimadii waaweynada ashaacirada wey kitaabku ka alifo kuu kaga noqday isagana waxaa la yidhahda aqsaamu ladaad kulli kutubtu waa wada alifan tahay ninkii doonaya ha u laabto yani waxa weeyaan yani alimaamu tirmidi iyo bukhaari iyo aimada kutubta sunada alifay mid walba kitaabkiisu ku cadaynaya ilahin u ka sareeya subxana wa tacala caqiidatu salaf suntii oo toddoba qarni dambeeya ha loo keenine ijmaaca salafka saa u keena oo axaadiistii qur-aanka iswaafajiya taasi waa midda koobaad midda labaad kelimatu ljiha annagu waxaanu ihi ma isticmaalin salafka ninka la yidhahdaa dhaxaawi isticmaalkiisu waxa weeyaan jihooyinkani ilaahay ma koobaan koobidda waxaa la yidhahdaa shayga aad ku dhex jirto eed gudaha kaga jirto hareerahana kaa jira laa taxwiihi alxuduudu waaljihaatu macnahaasaa laga wadaa waana macno khaladoo ficlan ayna salafku qabin wey maxaa ilahay khalqigiisa waa ka sarreeya subxana watacala midda kaleeto qaacidadiis yani salafka waataan soo sheegnay ijmaaca salafkuna waa midka laakiin waxaa hariib ah in la yidhaahdo annagu salafba ma rabne qur-aan iyo sunno keena hadal cad buu ahaa self anagu ma rabno maxaa self looga baahanya self waxaa looga baahanya oo ku gowracannahay saxaabadii iyo taabiciintii iyo a'imadii afartaa iyo kayrkood fahamkoodii iyo wixii caqiida ahayd waa ku gowracanna waman yusaaqiq irasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayattabic hayra sabiili lmuminiin jidkii muminiinta inaan raacno wey waa ku gowracannahay selfka manhajkooda macna ayb inay yidhaahdaan self ma ranabana walaaluhu waa gartoodo leanna waa ashaa'iro ashaacirana waxay bilowdeen qarnigii afraad waa tanaaqud inay yidhahdaan salafiyiin baan nahay haddana ay yidhahdaan ashcariyiin baan nahay nebigu iyo saxaabadiisu ashaaciradu waa ka dambaysay taabiciintu ashaacirada waa ka dambaysay a'immadii afarta ashaaciradu waa ka dambaysay qarnigii afraadoo abu abulxasan ashcari uu yimid bay ashcariyadu bilaabatay intii ka horraysay maxay ahaayeen soo su-aallasweydiyo baan maa ah. kaanuu ahla sunnatin wa jamaacatin wa ahla salafi wa ahli alxadiid ama alashaa'ira mutaakhiriin bay ahaayeen mana kulmin kartid qolo horena waan ahaa qolada dambana waan ahaa wax suroobi kara ma ah ayib waxaan kaga uga gudbaya arrintaa iyada ah ibni taymiya ayaa wuxuu yidhi walaalku wuxuu yidhi wuxuu ku fadhiyaa ilaahay yacni carshiga kelimadu ibnu taymiye kasoo guuriyeyna wuxuu hadalkaa uu ku fasiray ina allaha mustawin calaa carshihi xaqiiqatan mustawin calaa carshihi bilaahi calaykum wuu ku fadhiyaa miya salafku waxay yidhaahdeen ninkii yidhaahda ilaahay carshigiisu ku fadhiyaa waa kaafir ama wuu u baahan yahay waa kaafir falsafada laga daaya falsafadu falsafa waxba anfici mayso qur'aan sunno naqligii salafkaan idinka rabnaa xaadis xaadis wa kullu xaadisin xaadis falsafa warkeeda laga daaya caqli iyo falsafa isku qancin mayno lakin waxaan isku qancinaynaa qaala allah qaala rasuuluhu qaala imaamu maalik qaala imaamu shaaficiyu qaala axmed ibnu xambal qaala kada qaala fulaan baan isku qalcin karnaa laakiin falsafo iyo siday noqon lahayd iyo hadduu cashigu tahay xageebuu geli iyo horaan xageebuu ahaa iyo warwarkaas iyo caqli weeyaan iyo waxay ila tahaye inaga daaya qur-aanka iyo sunnada ina soo celiya midda kale yani waxay yidhahdeen waxaan qabnaa ilaahay meel kastuu joogaa waxaan dhihi lahaa ilaahay wuu jiraa meel la-aan mawjuudun bilaa makaan ashcariyadu laba madhaab bay qabaan adaygii ogyihin adayna ogeynba labada madhab waxa weyaan mid odhanaya ilaahay meel walbuu joogaa ashaacirada qaar ka mid a qaba waana kii lanoo akrin jiray way ka carareen hadda lanna balaayaa ka dhica hadday kaa sheegtaan madhabka labaadi waxa weeyaan mawjuudun bilaa makaan wuu jiraa laakiin meelna laguma sheegi karo waxay leeyihin culimada salafku mawjuudun bilaa makaan waxaa ka dhalanaysa ma jiro lianna waxaan meel la-aan ah waa waxaan jirin cadamka shayga ah baa la yidhaahdaa mawjuudun bilaa makaan waxaa sifada iskale waxyaalaha macduumaadka mawjuudaadka oo dhan meel lagu tilmaamay leeyahy ilaahayna meel buu isku tilmaamay kor buu alla isku tilmaamay subxana wa tacala taasina waa mid ah. waxaase la yaab leh hal axad ah oo salafkii ka mid ah oo sheegay caqiidada ah ilaahay wuu jiraa meel la-aan miyaad ka maqasheen hal culimadii salafka ka mid ah. wuu jiraa laakiin meel la-aan hal culimadii salafka ka mid ah ku hadlay ma jiro hal inay kasoo guuriyeenna ma jiro waa wixii tii hore o kalete waa masle cajiiba wixii ay rumaysan yihiin anaga un inay macnaha taanada uun ay weeraraan mooye wixii iyaga loo gudbiyo waxaad moodaa walaalahu inaysan ka jawaabeyn yaa kasoo guuriseen mawjuudun bilaa makaan oo salafkii ah ma jiro ayib waa ka gudbayaa midda ah uu sheekhu yidhi ta'wiilka sheekh wuxuu ihi ta'wiilka macnihiisa haddaad taqaanaan waxaa la yidhaahdaa wadcu shayi fii hayri mawdicihi waa qalad wadcu shayi aw wadcu lafdi fii hayri mawdicihi waxaa la yidhaahdaa majaaskaa la yidhaahdaa xaqiiqadana waxaa la yidhaahdaa wadcu lafdi fii mawdicihi amaa waxaa la yidhahdaa ta'wiilka waxaa la yidhahdaa sarfu lafdi can daahirihi ilaa macnan muxtamil in kaana raajixan daahir baa la yidhahdaa in kaana in kaana marjuuxan aahir lama yidhahdo macnahaasa la yidhahda manaa waxa tawiilka ee tawiilku macnahaad ku sheegtay maaha majaaska la yidhahdo macnahaas mana waa sababad waan leeyaha caqiidada ah ilaahay subxaana wa tacaala naguma meeluu jiro inaanu garanno waa kugu laazimiyeyo ilaahay qur-aanka iyo sunnadu kugu sheegay inuu cashra ka sarreeyo so ilahay uma sheegin salafkiina kuma kulmino kuma ijmaaceen iima sheegin igumana adoonsan xageed ka keentay marka ma qur-aanka iyo sunnada gara marsanta waxaa kaleeto iyadana jira wuxuu yidhi sheekhu salafku waxay ictiqaadsanaayeen wadaatan can sifaati siti khaali can jihaati siti khaali xaggay ku yidhaahdeen nin mutaakhira oo waayaan dambeeyey baa iskale hadalkaasi salafkii xaggay ku yidhaahdeen loo sheega soo guuriya safaxaadkiiyo kitaabka la siiya aan idinka dhegaysanay ayib waad ka